رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقل إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين باب ما يقول إذا ركب دابته للسفر waxaynu gelaynaa baab lagu magacaabo qofku wixii uu oran lahaa markuu daabadiisa koro safarna uu markaa usii socdo qaala allaahu tacaalaa ilaahay sarreeye wuxuu yidhi wajacala uu idiin yeelay lakum adinka min alfulki doomaha xaggooda iyo wal ancaami nimcooleydaba maa tarkabuuna waxaad fuushaan macnaha waxaad gaadiid ahaan u raacdaan od rukubsataan ayuu ilaahay idiin sameeyey litastawuu si aad duhuuraan ood xustaan nicmata rabbikum rabbigii nimcooyinkiisa id istawaytum calayhi markaad dushiisa ku ekaataan oo wa taquuluu aad dhahdaan subxaana aladii macbuudkii baa nasahnaaday xumaan iyo ceeb ee nusqaan ayuu rabbi ka hufan yahay alladii sakhara lana allahaasoo noo sakhiray oo noo fududeeyey haadaa midkan wamaa kunna ma aanan ahaan lahayn lahu asaga muqriniina kuwii karan kara kuwii awoodi kara wa innaa anaguna ilaa rabbina rabbigayaga xaggiisaan la munqalibuuna u gadoomaynaa ilaahay xaggiisaan anaguna u laabanaynaa can ibni cumara radia allaahu canhuma ana sala allahu calayhi wasalam kaana wuxuu ahaa ida istawaa markuu ku ekaado calaa baciirihi ratigiisa dushiisa khaarijan uuna u sii socda ilaa safarin safar kabbara talaatan saddex jeer buu tigbaaran jiray nebiga wuu kibaaran jiray oo wuu takbiirsan jirayoo saddex mar ayuu allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar dhahayay uma kadib qaala wuxuu yidhi subxaana aladii macbuudkiibaa nasahnaaday sakhara lana noo sakhiray anaga haadaa midkan wamaa kunnaa lahu muqriniina kuwii awoodan kara oo samaysan karoo kari karaa ma aanan ahayn wa innaa anaguna ilaa rabbina rabbigeenna xaggiisan lamunqalibuuna u gadoomaynaa allaahuma ilaahayo inaa annagu nas'aluka waxaan ku su'aalanaynaa fii safarinaa haada safarkan ee kan ah albira waaltaqwa biri iyo samafal iyo alla ka cabsi wa min alcamali camalka xaggiisana waxaan kaa weydiisanaynaa maa tarda waxaad raalli ka tahay allaahuma ilaahayow hawin qafiifi oo noo fududay calaynaa korkeenna safaranaa haadaa safarkeennan ee kan ah allow noo saqir oo noo fududay waatwi allow duub cannaa xaggeenna bucdahu fogaanshihiisa fogaantiisana noo soo duubo allow noo soo gaabi allaahuma ilaahayo anta adigu assaaxibu ayaa tahay fi safari safarkan dhexdiisa saaxiib nala ah ayaa tahay waalkhaliifatu iyo khaliifna waxaad nooga tahay fil ahli innii anigu acuudu bika waxaan kaa magangalay min wactaa'i safari safarka shidadiisa shidada safarka ayaan kaa magan galay iyo wakaabati almandari wakaabati lmandari ayaan kaa magangalay galay aragti aragti murugteedaa kaa magan galay aragtida murugtiisa iyo kaabadeedaan kaa magan galay wasuu'i lmunqalabi soo noqosho xun fil maali waalahli iyo waalwaladi lagu soo noqdo adoo reerkii oo baraaro iyo bashbash ah ka tegay inaad ku soo laabato maalkii oo baaba'ay ama si kala noqday ehelkii iyo waladkii oo waxyaabo xumaana soo gaartay intaba ilaahayow inaan ku soo laabtana waan kaa magan galay wa idaa rajaca martana qaalahunna sidaa buu dhihi jiray wasaada fiihinna wuxuu ku siyaadin jiray aayibuuna waan noqonaynaa taa'ibuuna annagoo ah kuwii towba keenahaya caabiduuna lirabbina rabbigeenna kuwa caabudaya xaamiduuna kuna mahadinaya rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyayo markuu soo noqdana intii haddoo kaluu lahaa intaana wuu ku dari jiray macnaa muqrimiin mutiiqiina loola jeedaa kuwa awoodi karay manihin wacafaa'u bifatxi waaw waawgoo la kordhigo wa iskaani alcayn cayntoo la reebo almuhmalah lana dhibco tiray wa bihaa'i almuhallahati fa la saddex dhibceeyey iwa bilmad wahiya ashidda shiddadaa loola jeedaa alkaaba bilmad la jeedo wahiya altagayuru nafsi waa nafsadoo doorsoontaa min xusnin murugyo iyo wanaxwihi wixii markaa la mid ah kaabada waa murugtaa markaa loola jeedaa aragti murugeed ah aragti murugteeda ama murugtiisaan kaa magan galay macnuhu saas waaye waalmunqalabu almarjicu waa soo noqoshada wacan cabdullaahi bni sarjisa radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa rasuulu rasuuluullaahi sala allahu calayhi wasalam idaa saafara marka uu safrahayo yatacawad mid safarka ka magan gala ilaahay min wacfaa'i asafari safarka dhibaatadiisa wakaabadi munqaladi soo noqosho murugteeda iyo walxawri baabasho kadib wax jiray oo baaba'ay asagaa noo fasiri doonaa wa dacwati lmadluumi madluumka habaarkiisa ama ducadiisa wa suu'i almandari aragti xun oo fi lahli walmaali ah rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey hakadaa sidaa buu ku wariyey huwa fi saxiixi muslim ayuu ku sugnaa alxawr bacda alkown binnuun baa la akhriyaa alxawr bacda alkowni wakadaa rawaahu tirmidi waannisaa'i saasay wariyeen qaala tirmidi wuxuu yidhi wayarwii waxaa la wariyey alkawri biraa wakilaahumaa lahu wajhun labadoodana weji buu markaa leeyahay mar allaala markii ra' laga dhigo oo la yidhaahda alkawr macnaha alxawr bacda alkawri ama alxawr bacda alkawni labadaba nuun iyo ra laba wejhi waaye qaala alculamaa waxay yidhaahdeen wamacnaahu binnuuni waaraa'i jamiican haddii laysku daro alrujuuc waa soo noqosho min alistiqaamati toosnaan laga soo noqdo aw ziyaadati ama siyaado ila naqsi in loo soo noqdo oo waxay nusqaan ay markaa noqdaan qaaluu waxay dhaheen wa riwaayat raa'i ma'khuuda min atakwiiri alcimaama laga soo qaatay waa duubista cimaamadda waa alkawr haddii la yidhaahdo oo ra' la aqhriyo ida shamsu kuwirad oo kale saa darteed waxaa laga soo qaatay waa takwiirka cimaamadda wahwa lafuhaa waa marka la duubo wa jamcuhaa la jamciyo wa riwaayatu nuun nuun riwaayadeeda min alkowni masder bay noqotaa kaana yakuunu kownan wa idaa wujida haddii la helo istaqaray markaa sugnaato ahaa oo jiray istiqraar ahoo sugnaa haddii markaa la waayo marka alxaw waxay noqonaysaa waa in wixii nusqaan noqdaan bacda alkawri ziyaada kadib ama xawr wax jiray inuu baaba'o bacda alkawni ahaasha kadib taasaa markaa lagu kala fasiraa wa can cali bni rabiicata qaala wuxuu yidhi shahidtu waxaan xaadiroon goobjoog la ahaa shahidtu waxaan xaadiray oo aan goobjoog la ahaa cali bni abi aalib utiya bidaabatin daabad baa loola yimid cali bni abi aalib ayaa gaadiid loo keenay liyarkabhaa si uu u rakaabsadoo gaadiid ahaan uu u isticmaalo falammaa goortii wadaca uu dhigay rijlahu lugtiisa fi rikaabi rikaabkiiyo koorihii inuu bal intuu ku istaago daabada uu kor u sii fuulo ayaa mar allaala markuu lugta dhigay qaala wuxuu yidhi bismillaah ilaahay magaciisaan ku gaadiisanayaa oo aan ku fuulayaa daabada falama istawaa mar allaala markuu sugnaaday uu ku ekaaday calaa dahrihaa dhabarkeedana qaala wuxuu yidhi alxamdu lilaahi ilaahaa mahad iskale alladii allihii sakhara lanaa noo sakhiray haada lanaa anaga haadaa midkaan wamaa kunnaa lahu muqriniina kuwii awoodi kara oo samaysan karoo la imaan karana ma aanan ahayn wamaa kunnaa lahu muqriniina wa inaa anaguna ilaa rabbina rabbigeenna xaggiisaan lamunqalibuuna u gadoomaynaa humma kadib qaala wuxuu yidhi alxamdu lilaahi ilaahay baa mahad iskale alaaa maraati alaaa maraat buu yidhi humma qaala allaahu akbar humma qaala wuxuu yidhi subxaanaka ilaahayow adigaa nasahan inii anigu dalamtu waan dulmiyey nafsii nafsadayday fakfir lii ii dembi dhaaf innahu maxaa yeelay laa yakfiru adunuuba dembiyaalka ma dhaafa ilaa anta adiga maahan uma intaa kadib daxika wuu qoslay faqiila waxaa loo yiri yaa amiira almu'miniin mu'miniinta amiirkoodiiyo lima maxaybaad min ayi shayin deh maxay sheegeebaad daxigta ku qosashay maxaa kaa qosliyey qaala wuxuu yidhi ra'aytu nabiya nebigaan arkay sala allahu calayhi wasalam facala falay oo sameeyey kamaa facaltu saan sameeyey oo kale uma kabacdina daxika qoslay meeshuu nebigu ku qosliyey ku qoslaan meeshuu nebigu ku dhoolo cadeeyey ku dhoolo cadeeyaa meeshuu nebigu fariistay fariistaa meeshuu nebigu ku wasqaatay macna itibaaca nebiga aada yaad ugu dadaala mar allaala markii intaan hadda aan akhriyey oo kale uu rasuul ku akhriyey ayuu qoslay qosalkaa uu qoslaan ka keenay aniguna waa qoslay faqultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow min ayi shayin daxigta maxaa kaa qosliyey maxaad ku qososhay qaala wuxuu yidhi inna rabbaka rabbigaa subxaanahu nasahnaaye yacjabu waa la dhacaa oo wuu la yaabaa min cabdihi addoonkiisa idaa qaala hadduu yidhaahda ikfir lii dunuubii dembiyaalkayga ii aaf yaclamu wuxuu ogaaday annahu laa yakfiru dunuuba hayri qofaan ani ahayn inuusan dembiga dhaafin rawaahu abu daawuud watirmidi tirmidiba xadiid ka wariyey waqaala xadiiun wafii bacdi nasqna xasan saxiix bay leeyihiin wahada lafdi abi daawuud lafdigana abi daawuud baa iskale abi daawuud baa lafdiga iskale baabu takbiiri lmusaafiri qofka musaafirkaa takbiirashadiisa baabkeedii waaye inuu takbiirsado idaa sacida marka uu sii fuulahayo afanaayaa meel dalcad ah meel dalcad ah oo buur ah mar allaala markuu sii korahayo inuu mataqaanaa tigbaarsado uu kibaarsado allah akbar yidhaahdo iyo wa shibahiha wixii lamid ah wa tasbiixahu iyo tasbiixdiisa qofka musaafirka uu tasbiixsado oo subxaana allaahi uu yidhaahdo idaa habada markuu ku hoobanayo alawdiyatu togog iyo wanaxwaha wixii lamid ah iyo wanahyi codka kurqaadkiisa bitakbiiri iyo wanaxwihi takbiirtii wixii lamid ahda in codka si hoose markaa loo yiraahdo dayaaraddu marka aad sii raacaysa markay kor usii socotana allahu akbar baa la yidhaahdaa markay hoobanaysana waxaa la yidhaahdaa subxaana allah sidaa darteed baa arrintaa waxaa la tilmaamayaa qofka musaafirka ah mar allaala markuu sii koraya meel dalcad ah iyo wixii la mid ahna inuu allaahu akbar yidhaahdo markuu sii daadegayuu hoobanayo oo meel togog ah uu ku sii hoobanayo daadeg ahna inuu yidhaahdo subxaana allah iyo codka oo aan xoog loogu xeeldheeraanin korna aan loo dhihin can jaabir qaala jaabir wuxuu yidhi kunnaa waxaan ahayn idaa sacidna markaan korayna markii baabsada allaahu akbar ayaan dhahaynay wa iidaa nasalnaa markaan degaynana sabaxnaa waa tasbiixsanaynay markaan meel hoosa usii dhaadhacaynana subxaana allah markaan meel sare sii koraynana allaahu akbar rawaahu rawaahu albukhaariy bukhaari baa xadiidkaa wariyey wa can ibni cumar radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi kaana annabiyu nebigu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam io juyuushuhu ciidankiisada idaa calo marka ay kor ugu baxaan athanaaya e, dalcadaha markay dalcadaha kor ugu sii socdaan e, waxay ahaayeen waxay ahaayeen markay dalcadaha kor ugu sii socdaan kabbaruu kuwa tikbaarsada kuwa allaahu akbar yidhaahday ahaayeen wa iidaa habatuu markay hoobanayaanna waxay ahaayeen sabbaxuu kuwa tasbiixsada subxaana allaahi bay dhahayeen rawaahu abuu daawuud biisnaadin saxiix wa canhu qaala kaana alnabiy nebigu wuxuu ahaa idaa qafala markuu ka soo noqdo min alxaji xajka aw alcumrati ama cumrada kullamaa mar kastoo owfaa uu koro cala athaniyati meel haniye ah waa meel sare aw fadfada waa isku macne waa meel dalcad ah kabbara talaatan saddex mar buu takbiirsanayey humma kadib qaala wuxuu dhahayay laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah alla mooyee alla kaloo xaqnimo lagu caabudaa ma jiro waa keligii oo shirki ma laha lahu lmulku mulki ilaahay buu u sugnaaday walahu ilaah wuxuu leeyahay alxamdu mahad wahwa ilaahayna calaa kulli shayin shay kasta dhammaantii qadiirun waa alla kara aayibuuna taa'ibuuna caabiduuna saajiduuna lirabbina xaamiduun kuwa soo noqonayaan nahay kuwa towba keenayo caabiduuna caabudaya rabbigood saajiduuna lirabbina rabbigayo kuwa u sujuudayaan nahay xaamiduuna kuna mahadinaya sadaqa allah ilaahay run buu ku sheegay wacdahu ballanqaadkiisa wa nasara cabdahu addoonkiisiina wuu u gargaaray wa hasama alaxsaaba axsaabtiina wuu jebiyey waxdahu keligii isbahaysatadiina keligii ayuu ilaahay jebiyey muttafaqun calayhi wa fii riwaaya limuslim idaa qafala marka uu soo noqda nebiga min aljuyuushi ciidan uu la soo noqdo aw isaraaya ama koox ilaalo ah aw ilxaji aw ilcumra ama xaj iyo cumro uu ka soo noqdo qowluhu uu yiri uu kurahayo waaye qowluhu fadfadin huwa bifatxi faa-ayn laba faa oo la korkordhigaa la akhriyaa baynahumaa daal daal baa u dhaxeeya muhmalah la dhibcatiray saakinatun oo reeban wa aakhiruhu waxa ugu dambeeya daal aakhar ee ukhraa oo kale wahwa alghaliid waa meesha adag baa la yidhaahdaa almurtaficu min alardi ee dhulka ka sarraysa meesha dalcadda ah ee kor ah ayaa markaa loola jeedaa wa can abi hurayra radia allaahu canhu ana rajula ninbaa qaala yidhi yaa rasuul allah rasuulkii allow inii anigu uriidu waxaan doonayaa buu yidhi an usaafira inaan safro an usaafir eefa fa awsinii ii dardaaran rasuulkii ilaahayow ii dardaaran qaala rasuulku wuxuu yidhi calayka korkaaga ha ahaato ogow baa loola jeedaa ogow ha moogaanin bitaqwa allah ilaahay cabsidiisa iyo watakbiiri inaad takbiirsato calaa kulli sharafin meel kastoo dalcad ah oo dhan markaasii korayso falamaa walla arajul ninku markuu sii jeestay qaala wuxuu yidhi allaahuma ilaahayow atwi lahu usoo soo duub albucda fogaanshaha ilaa fogaanshaha safarka usoo soo duub mar-uunmay diyaaraddu degtay kaa taagan tahay baskasaad usii saaran tahay iyo tareenka shan saacadood markaad fadhiso yaad isleedahay allow mar meeshaada aada u baahan tahay muu ku geeyo saa darteed fogaashaha ilaahayow u soo duub allaahuma atwi lahu lbucd ilow fogaashaha usoo dhowey oo dhulka u soo duub wahawin calayhi safara safarkana ilaahayow u fududay rawaahu tirmidi wa qaala xadiidun xasan wacan abi muusa alashcariy qaala wuxuu yidhi kunnaa maca annabiy nebiga micigiisaanu ahayn sala allahu calayhi wasalama fii safarin safarna waan ku jirnay fakunnaa waxaan ahayn idaa asharafnaa markaan isu taagno calaa waadin waadi korkeeda meel waadi ah oo tog ah markaan isku taagno hallalnaa waa towxiisanaynay wa kabbarnaa ilaahay baan weyneynaynay wartafacad aswaatunaa codkeennana kor buu maraayay oo aad baan takbiirta iyo tahliisha codka kor oogu qaadaynay faqaala alnabiyu nebigu wuxuu yidhi ya ayuha annaasu dadow arbacuu u rifqiya u naxariista oo u khafiifiya calaa anfusikum nafafyaalkiina fa inakum adinku laa tadacuuna ma u qaylinaysaan oo baryimaysaan assam assamma mid dhagala walaa qaa'iban iyo mid maqane ina allaha ilaahay macakum micigiina waaye in allaha ilaahay samiicun waa alla maqal badan qariibun oo dhow markaad tasbiixsanaysaan tartiib u tasbiixsada ilaa wuu idin maqlaa subxaanah wa tacaala muttafaqun calayh irbacu bifatxi ilbaa'i lmuwaxada ba la hoosta arbacu ama irbacu arbacu bifatxi ilbaa'i lmuwaxada ay waxaa loola jeedaa urfuquu u dhimriya u naxariista bianfusikum nafafyaalkiina nafafyaalkiina u dhibriya oo u naxariista baabu istixbaabi ducaai fi safari ducada in la ducaysto safarka dhexdiisa ayuu baab u yahay can abi hurayra radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi sala allahu cala ducooyinka ka mid ah mustajaabaatun waa kuwa la ajiibayo ama waaba la ajiibayba laa shak shaka fiihinna shaki la-aan hadiiba shuruudihii ducada lagu ajiibaayey ay la yimaadaan saddexdan duco ilaahay maba soo celiyo subxaana wa tacaala waa laa shaka fiihinna dacwatu almadluum qofka la dulmiyey dacwadiisa wuxuu ilaahay ka baryo alla wuu siiyaa hadduu habaartamo habaarkiisaa la aqbalaa asaga iyo ilaahayna xijaab uma dhaxeeyo أمن يجيب almudara إذا دعاه ويكشف asuu ويجعلكم خلفاء الأرض sida ilaah yiri subxaana wa tacaala war midka la dulmiya yaa ajiiba aman yujiibu almudara idaa dacaah markuu intuu gacmaha kor u taagto uu dhaho ilaahayow waa leliyey ilaahayow addoon hebel iga qabo aman yujiibu almudara idaa dacaah wayakshifu asuu yaa dhibka iyo xumaanta ka fayda wayajcalukum khulafaa alardi idinkan ayaa idinka dhiga kuwa arlada khaliifa ku ah ka labaad wa dacwat lmusaafiri waa qofka musaafirka ah ducadiisa ka saddexaadna wa dacwatu lwaalidi waalidka ducadiisa calaa waladihi waladkiisa uu u duceeyo calaa waladihi uu habaara haddii kale amase uu u duceeyo dacwat lwaalid calaa waladihi mintaa darteed baa waxaa laga rabaa qofka inuu habaar waalidna iska ilaaliyo duca waalidna uu kasbado rawaahu abu daawud watirmidi waqaala xadiidun xasan walaysa fii riwaaya abi daawuud calaa waladihi kuma jirin wa dacwatu lwaalidi waalidka ducadiisa uun intaasay markaa ahayd baabu maa yadcuu bihi qofku wuxuu ku hadduu dadka cabsado aw hayrahum ama hayrkooda qof haddaad ka baqda inuu dhibku gaarsiiyo io shartiisa ama waxaan badad ahaynoo dugaad ah wixii aad dhihi lahayd can abi muusa alashcari radia allaahu canhu qaala ana rasuul allahi sal allahu calayhi wasalam kaana wuxuu ahaa nebiga idaa khaafa hadduu ka baqo qowman qowm qaala wuxuu dhihi jiray allaahuma ilaahayow ina anagu najcaluka waxaan ku yeelaynaa fii nuxuurihim dhuuntooda wanacuudu bika waxaana kaa magangelaynaa min shuruurihim sharriyaalkooda rawaahu abuu daawuud wاlnisaa'i biisnaadin saxiix allaahuma inaa najcaluka fii nuxuurihim wanacuudu bika min shuruurihim ilaahay baa layska hordhigaa oo rabbi baa laga magan galaa shuruurtooda ama insaan ha ahaada ama kayrkii baabu maa yaquul wuxuu dhihi lahaa baabkeedii waaye idaa nasala qofku markuu dego manzilan manzil guri buu degay ama waa musaafiroo sidii loo socday ilaa socod baa lagu safri jiraye meel baa la degay wuxuu qofku dhihi lahaa can khawlata binti xakiim radia allaahu canhaa qaalad waxay tidhi samictu waxaan maqlay rasuula allaahi sala allahu calayhi wasalam oo yaquulu dhahaya man nasala qofkii degaa mansilan makaanu degid meel la dega qofkii dega humma kadibna qaala yiraahda acuudu waxaan magan galay bikalimaati illaahi ilaahay kelimooyinkiisa attaamaati ee taamka ah kelimooyinkii ilaahay ee dhammaystirnaa min shari maa khalaqa shartii uu abuuray ayaan ka magan galay hadduu yidhaahdo lam yaduruhu shay-un waxba ma dhibo meesha uu degan yahay ilaahay baa sharta iyo dhibkeeda uga ilaaliyaa xataa yartaxila ilaa uu ka guuro min manzilihi daalika mansilkiisaas iyo meeshaa uu degay ilaa intuu ka rarto ilaahay wuu ilaaliya subxaana wa tacaala acuudu bikalimaati illaahi taammaati min shari maa khalaqa intaasaa magangal ilaahay uu magangala kaga filan lam yaduruhu shay-un waxba ma dhibo xataa yartaxila ilaa uu ka rarta uu ka guuro min manzilihi daalika mansilkiisaas iyo makaanu degitaanka kaa ahu markaa deganaa rawaahu muslim wa can ibni cumara radia allaahu canhumaa qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam idaa saafara haddii uu safro oo fa aqbala alleylu habeenku uu soo qaabilo safar ayuu galo habeenkiibaa soo galay macnaha mugdigii maqhribkaa yimid qaala yaa ardu dhuloy dhulkuu la hadli jiro wuxuu dhahaya dhulow rabbii rabbigay iyo wa rabbuki rabbigaaba allaahu ilaahay waaye adi makhluuq baa tahay anna makhluuq baan ahay acuudu waan magan galay billaahi ilaahay baan ka magan galay min sharika shartaada iyo shara maa fiiki sharta kugu filan wa shari maa fiiki iyo wa shari maa khuliqa fiiki wixii gudahaada lagu abuuray shartooda iyo wa shari wuxuu kaloo dhihi jiray rasuulka sal allahu calayh wasalam uu ka magangeli jiray wa shari maa yadibu calayki waxa ku dul socda korkaaga shartooda wax allaala wixii kugu kor socda ileen dabaabaad iyo bahalo iyo libaax iyo insaan iyo kulli arlabay ku socdaan sharta inta kugu kor socotana ilaahay baan ka magan galay acuudu billaahi ilaahay waxaan ka magan galay min shari alasadi libaaxa shartiisa waalswadi iyo kan madow wa min alxayati abeesada waalcaqrabi dabaqallooca wa min saakini albaladi beledka ka degan ilaan meel kastoo cidla ah waxaa la aaminsanaan jiray inuu degan yahay jinni jinni saakin ah oo meesha degan ayaa jira wa min saakini albaladi beledka ka askunan ee deggan wa min waalidin wamaa walada waalid iyo wixii uu dhalayna adaan kaa magan ilaahay baan ka magan galay rawaahu abuu daawuud baa xadiiskaa wariyey aswad wuxuu ula jeedo waalid wamaa walad saakinu lbaled kulli asaa noo fasiri doonaa laakiin xadiisku waa daciif waalswad ashaksi baa loola jeedaa ilan aswad baanu soo marnay ilaah waxaan kaa maangalay min shari lasadi libaaxa shartiisa libaaxa caadigan uusan ahayn laakiin bahal walbo luragal waalaswadi waa insaankaa laga wadaa shaqsiga ayaa shartiisa kaa magan galay taasaa laga wadaa qaala alkhataabiy wuxuu yidhi wasaakinu saakinu hum ljinnu jinnigaa loola jeedaa alladiina kuwaasoo hum ayagu sukaanu lardi arlada kuwa degan ah qaala waalbaladi min alardi baa loola jeedaa sukaan sukaana albalad markala leeyahay baled keliya lagama wadee dhulka kuwa degan maa kaana ma'wa alxayawaan wixii ahaada wax xayawaan usoo dummaa wa in lam yakun fiihi binaa wa manaasil xataa haddaysan guryo iyo dhismo ku dhisnayn beled baa la yidhaahdaa waayo mararka gobol ka mida xayawaanaadka bahallada iyo kullibaa markaa isugu yimaada qaale wuxuu yidhi wayaxtamilu waxaa muxtimal ahoo suuragal ah ana almuraada bilwaalidi ibliis in loola jeedo waalidkaa laga magangelaya ilaahay waa ibliis wainu inay shayaadiintu yihiin ibliis iyo wixii markaa uu dhalay oo shayaadiin markaa ah baabu istixbaabi tacjiili lmusaafiri qofka musaafirkaasoo degdegidiisa ayay sunno u tahay alrujuuci noqoto inuu usoo degdego ilaa ahlihi ehelkiisa usoo laabto idaa qadaa xaajatahu markuu dantiisa soo dhammaysto waan soo wada qaxnay ama waa soo wada tahriibnay waxaan u soo baxnay inaan nolol raadsano waxoogaa lacag baa la helay wax noqonayna ma jiro maa la noqdo baabu istixbaabi tacjiili lmusaafiri qofka musaafirka ah degdegiddiisa alrujuuca noqosho inuu u soo degdego inay sunno tahay baabkeedii waaye alrujuuca ilaa ahlihi ehelkiisa inuu markaa usoo laabto idaa qadaa xaajatahu markuu dantiisa dhammaysto khaasatan dadka xaasaska iyo ilmo kasoo soo tegay kii meesha inta ku guursa wax ku dhaldhala waa mowduuc kale oo waa haystaa ehelkiisa laakiin ehelada dhaqsaha loo tago gabdhii laga soo tahriibayna ha loo fiiriyo can abi hurayra radi allaahu canhu ana rasuul allaahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi nebiga alsafaru safarku qibcatu min alcadaabi waa gobol cadaabka ka mid ah yamnac wuxuu ka reebaa uu u diidaa axadakum midkiin tacaamuhu cuntadiisa wa sharaabahu cabitaankiisa wa nawmahu hurdadiisa ee fa idaa qadaa hadduu dhammaysto axadakum midkiin nahmatahu ujeeddadii oo min safarihi safarkiisa uu ka lahaa falyucajil ha u degdega ilaa ahlihi ehelkiisa ehelkiisa ha u soo degdega muttafaqun calayhi mahmadtuhu macnaha maqsuudahu qasadkiisii iyo xaajadii dantii safarka uu ka lahaabaa loola jeedaa hadduu qofku dhammaysto naqsaha baxo baabu istixbaabi alquduumi soo gelitaan inay sunno tahay ama la banneeyay fiicantaa la istixbaabiyo ayuu baab u yahay alquduumi qofka usoo gala calaa ahlihi ehelkiisa inuu usoo galo nahaaran waqti maalin ah iyo wa karaahatihi karaahiyanimadiisa fi lleyli habeen inuu usoo galo likayri xaajatin dan la-aan xaaje haddaysan jirin ku kaliftay inuu habeennimo yimaado qofku waa inuu yimaado maalin ahaan taasaa marka la tilmaamayaa can jaabir ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi idaa taala hadduu ku dheeraado axadukum midkiin alkaybata maqnaashaha falaa yatruqanna yuusan u imaanin uusan u soo guuraynin ahlahu ehelkiisa leylan habeennimo weliba qofka safar dheer safarkiisa wax badan maqnaa haddana aan laga warqabin haddana aan la sugaynin yuusan habeennimo ehelkiisii gurigiisa imaanin baa la leeyahay wa fii riwaaya waxay ahayd anna rasuula allah rasuulkii ilaahaynaha wuxuu diiday an yataruqa rajulu rajulku inuu u yimaado ama ku soo quureeyo ahlahu ehelkiisa leylan habeennimo wakhti habeennimo inuusan soo gelin muttafaqun calayhi waa xilli aan diyaar loo ahayn waa xilli aan la sugayn waa xilliyaan akhbaar laga haynin xaaladaa yuusan samayn xataa haddii aan la ogeyn uu magaalada soo galo masaajidka iyo meelihii lamid ah inuu markaa iska jifto u aado muttafaqun calayhi wa anas qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu ullaahi rasuulka alle wuxuu yidhi sala allahu calay wasalam laa yataruqu ahlahu ehl kaana wuxuu ahaa dhe rasuulkii alleh laa yataruqu midaan ku guuraynin ahlahu ehelkiis waa midaan u imaanin leylan habeennimo wa kaana ya'tiihim wuxuu u imaan jiray gudwatan subax aw cashiya ama galab muttafaqun calayh adduruq almujii'u fi lleyl waa habeen socoolaalaha midka habeenkii yimaadaa loola jeedaa faalsamaa'i waataariq oo kale taariqaa ilaahay tilmaamayo xidigaa loola jeedaa habeenkii baa la arkaa maalintiina waa la waayaa baabu maa yaquuluhu idaa rajaca wuxuu dhihi lahaa qofku hadduu soo laabto iyo wa idaa ra'aa baldatahu markuu beledkiisa arko magaaladaadii markaad aragto fiihi xadiid ibni cumar assaabiq baa meesha munaasab ku ahaa oo fii baab aan ku soo marnay baabkii takbiiri lmusaafiri idaa sacida hanaaya markaanu maraynay wacan can anas qaale wuxuu yidhi aqbalnay maca annebiy nebiga micigiisa anagoo ah ayaan soo soconay xataa idaa kunna ilaa aan soo gaarnay bidahri lmadiinati magaalada madiina dhabarkeeda macnaha dhabarkeeda ama dhinaceeda ilaa aan markaa nimid magaalada madiina qaala rasuulku wuxuu yihi aayibuun kuwii soo laabanayaan nahay taa'ibuuna towba keenaya caabiduuna lirabbina xaamiduun falam yazal ma uusan ka zuulin yaquulu daalika inuu saadhahayo ku celcelinayo xataa qadimna almadiinata ilaa madiina soo galnay ilaa magaaladii aan soo galnay buu sidaa dhahayay rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey baabu istixbaabi sunnayn la sunneeya baabkeedii waaye ibtidaa'i ilqaadimi qofka qaadimka ah ee safarka ka soo galay inuu ka bilaabo bilmasjidi masaajidka alladii masawaarihi dariskiisa ah iyo wasalaatihi salaatihi ku tukashadiisa fiihi masaajidka inuu ku tukado ragcatayni laba ragcadood khaasatan waa dadkan hadda soo tilmaanay waan laga warhaynin xataa hadday maalin yimaadaan inay masaajidka ka bilaabaan si ay dadku arkaano fariintu ehelku ay gaarto laakiin hadda oo kale mitla taleefon baad soo dirtay reerkii baad la hadashay halkaa baanu soo maraynaa meeshaasaan joognaa haddaan maqaarkii liboorkii kasoo degnay tagsigii baan soo saarannahay waxayba iskaga dul saaran yihiin saw ma aha inkastay mar walba wanaagsan tahay in qofka musaafirka ah oo masaajidka ka bilaabo wa can kacb ibni maalik ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama kaana wuxuu ahaa idaa qadima markuu ka soo gala min safarin safar bada'a bilmasjidi masaajidkuu ka bilaabi jiray fa rakaca fiihi rakcatayn laba rakcadoodna wuu ku tukan jiray muttafaqun calayhi laba rakacadoodna waa ku tukanayay baabu taxriimi safari lmar'ati waxdaha gabar keligeed safarta inay xaaraan tahay ayuu baab u yahay can abi hurayra radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam laa yaxillu xalaal uma aha oo uma bannaana liimra'atin naag tu'minu billaahi ilaahay rumaysay iyo walyowmi alaakhiri maalinta aakhiro tusaafiru inay u socdaasho masiirata yowmin walaylatin habeen iyo maalin qadar loo socdo ilaa maca dii maxramin calayha qof maxramkeeda ah inuu la socdo maahane muttafaqun calayhi ilaa qof maxramkeeda ah inuu la socdo maahane iyosan safrin can ibni cabaasin radia allaahu canhuma annahu samica annabiy nebiguu maqlay yaquul asagoo dhahayana yuusan khalwaynin laa yakhluwanna yuusan la khalwaynin rajulu nin biimra'atin naag nin yuusan naag alwa la samaynin khalwadu waxaa loola jeedaa yuusan la gelin maxal iyo meel suurageli kartaa inay wax ku dhacaan taasaa markaa laga wadaa khalwo waa inay ku khalwoodaan oo ay ku keli noqdaan meel daymadu ay ka fog tahay suurageli kartana labadaa qofood barnaamij alla ay barnaamijkay wataan ama ee wixii qalbigooda ku soo dhaco xumaan ah inay ku samayn karaan yuusan nin naag meeshaa la gelin ilaa wa macahaa duu maxramin inuu mid maxram u saaxiib ah nicigeed yahay maahane walaa tusaafiru almar'atu mar-aduna yaysan safrin ilaa maca dii maxramin mid maxram u saaxiib ah inuu micigeeda yahay maahane faqaala lahu rajul nin baa yidhi yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow rasuulkii ilaahayow inna imra'atii naagtaydii kharajat way baxday xaajatan xaajay u baxday ama waa xaji wa inii aniguna iktutibtu waxaad igu qortay buu yidhi fii qaswati kada wa kada duulaan hebel iyo duulaan hebel ee maxaan sameeyaa qaala rasuulku wuxuu yidhi inqaliq bax oo fa xuja la xaji maca imra'atika xaaskaaga micigeeda muttafaqun calayh waxaa laygu qoray wa inii aniguna iktutibtu waxaa laygu qoray oo waxaa laygu qoray oo aan ku jiraa diiwaankii iyo miiskii dagaalka jihaadka raggii aadahayay ayaan ku jiraa oo waxay aaday xaj raac baa la yiri ha laga tirtira liiska wacan ibni cabaasin radia allaahu canhuma anahu samica anabiy nebiguu noqlo yaquul asagoo dhaay laa yakhluwana lama khalweeyo rajulan min biimra'atin imra'o ilaa wa macaha duu maxram walaa tusaafiru ma safarto almar'atu naag ilaa maca dii maxrami maxram inuu la socdo maahane faqaala lahu rajul nin beer yaa rasuulayn imra'atii kharajat naagtaydii way baxday xaajatan xaajataydu ah wainigtu tibtu aniguna waxa kadaa wakadaa duulaan hebel iyo duulaan hebele maxaa sameeyaa qaala inqaliq bax buu dhahay nebiga wafaxuja maca imra'atika xaaska la xaji aydaa darane muttafaqun calayh kitaabu alfadaa'il ayaanu geli doonaa haddii rabbi idmo وبالله توفيق والله سبحانه وتعالى